wa suurat nisa asuqra suuratu nisaada weyn iyo suuratu nisaada yar baa kala jira suuratu nisaada weyni waa tan suuratu nisaada yarina waa suuratu dalaaq suuratu alaaq labaduba xuquuqda dumarka aada uga warramaya wuxuu halkaa baa la kubanaya islaamku sida uu qadariyey qofka dadig dee waxaad arkaysaa suuradana qur-aanka ka mid ah suuratu rijaal kumanayna laakiin suuratu nisaa waynu haynaa waa arrin aad iyo aada u cajiiba wey suuraddu qaybteedan hore waxay ka warramaysaa dadkii maatida ahaa ay dhacayso jaahiliyada xoog sheegato ayaa xaqoodii ilaahay u soo dhiciyay xuquuqdoodii baa ilaahay u siiyey dadkaasoo ah dumarkii iyo carruurtii iyo dadkii waayeelka ahaa iyo dadkii qaraabada ahaa iyo la durugsanaa intaba xaqoodii la dulmiyayay halkaa islaamkuu dhigay xaqii sistiira islaamka jiro oo xuquuqulislam irgaciya jaahiliyadu waliba ama qadiim ha ahaata ama casri ha ahaatee waa shakila-aan in dulmi ay isweeshanayaan qaybeheeda haraabka ka warmaysa dumarka iyo qaybtooda adoomaha ah meherkay dumarku leeyihiin dhaxalka ay leeyihiin oo nasku isku barbar sheegaya waa isku barbar sheegaya rag iyo dumarku mid waliba wuxuu leeyahay hadday tahay hadday walaal tahay xaqeedii baa nasku uu bannaanka soo dhigaya suuraddu ilaa dhowr iyo soddonka aayadood oo wada dhaadheer macnaa waxaynu odhan karnaa wiigan duruustaynu wadayna iyo ka dheeraadba waxay ka warramayaan nidaamka ay leeyihiin dadka maatida ah iyo waxay xaq leeyihiin waxaa kusii xigaya nidaamkii khaarijigaha ah, alislaax addaakhili markuu ilaahay sameeyey gudaha hagaajiyey ayaa alislaax alkhaariji in siyaasaddii debadda islaamku uu wanaajiyo suuradda ilaahay uu kaga hadlay sidaa darteed baa diin wanaagsan oo dadkeedii uu ku dhaqmayaa ilaahay uu halkan ugu bushaareeyo dadka u sheeg u faray iyo awoodda ay yeelanayso mar kale uu kusoo celiyay jihaadka xidhiirhkay yeelanayaan ummadaha shisheeye dadka muslimiinta ah iyo awoodda yeelanayaan dadka muslimiinta ah labadaasaa suuradda qeybta kusii xigtaana aaday uga warramaysa waxaa mar kale ilaahay uu ku soo celinayaa ummadihii kitaabka la siiyey ee yuhuud iyo nasaaro qeybtii loo yaqaanay ahlul kitaabka ayaa ilaahay iyagana haddana mar kale uu ka warramayaa xumaantooda cadaawadda ay hayaan sida loo waajahayo sida la ysaga ilaalinayo sida looga feejignaanayo mar kale haddana gebagabada ilaahay wuxuu ku soo celinayaa aayaadkii dhaxalka iyo dadka walaalaha siday waxu dhaxlaan waxaad arkaysaa suuradda bilowgeeda yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum itaquu baa ilahay oo ku bilacda dadkiiow ilaahay ka cabsada suuradda hore aakhirkeeduna muxuu ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu allah suuradda hore aakhirkeeduna taquu ku dhammaaday tanina taqwo amarkeed buu ku bilaabmay qofka bani aadamkihi waa taqwa un haddii taqwo laga waayana waa xayawaan waalan oo xayawaanka waa kasii liitaa haddii taqwada laga waayo qofka bani aadamka ah. sidaa darteed baad arkaysaa meel walba qur-aanka suurad madaniya iyo suurad makiyada taqwada ilahay inay ku jirto waxaa loogu bilaabayaa taqwadan wax alla waxaa axkaam lasoo wado ee suuraddu ay ka warramayso waxa hirgelin kara si fiican ula iman kara oo aan hagrasho lahayn qofka taqwo leh lianna fiihi waasica nafs damiir nafsii horriixaya oo inuu ka gaabiyo waajibka u diidaya ayuu leeyahay xumaantana ka akinaya waay cabdillaahi bnu mascuud waxa uu leeyahay suuraddan oo ka mida suuradaha madaniga shan aayadood baa ku jiro aan aada u jecelahay buui suuraddan oo haddii la ydhaa adduunyada iyo waxa maal dhex yaalo o dhan ku doorso aanan ku doorsadeen macnaha bushaaray xambaarsan yihiin ina allaha laa yadlimu mihqaala dara aayaddaa ilaahay wuxuu ihi addoonku waxa camal sameeyo dara wax leeg wax aada iyo aada u yaroo quraanjo wax leeg ilaahay addoonka kama nuqsaaminaya camalkiisiyo kama dulmiyaya wuu dhammaystiraya aayaddaas waxay ku bushaaraysay wax walo wanaagaynu samaynaba inuu ilaahay inoo ilaalinayo aayadda kalena waxay leedahay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu ilaa akhir ilaaya haddii aa ka dheeraataan dunuubta waaweyn ee aanu idiin diidnay sayi-aadkiiyo wixii gafafana waaba laydinka dhaafaya waxaa lagaaga dhaafayaa dembiga yaryar adigoo ka weyn iska daayeyba hadduu qofku dunuubta waaweyn dembi weynina kollay dee halkiisaynu ku gaadhiyo suuraddaaba ka warramaysa qaybo ka mid eh hadduu kaa iska daayo qof kabiirada wuu dadaalay ilaahay abaadgu abaalgud wuxuu uga dhigayaa ka yaryarna inuu ka ka safeeyo aayadda saddexaad ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa qofka ilaahay kama dhaafo shirkiga wixiise ka sokeeya shirkiga iyo gaalnimada ilaahay hadduu doono uu ka dhaafaya low anahum id dalamuu anfusa id dalamuu anfusahum jaa-uuk faاstakfaruu اllaha wastakfara lahum الrasuul ilaa aakhir اlaaya aayaddaasina waxay sheegaysaa dadkaas markay naftooda dulmiyeen macsiyada ay ku dhaceen hadday ilaahay dembi dhaaf weydiisan lahaayeen nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ilaahay dembi dhaaf noo weydiiya ay odhan lahaayeen ilaahay waa ka dhaafi lahaa uu ka toobad aqbali lahaa aayaddaasina bushaaradaasi xambaarsan aayadda shanaad waman yacmal suu'an aw yadlim nafsa uma yastakfir illaaha yajid illaaha hafuuran raxiima qofka xumaan sameeya ama naftiisa meel kaga dhaca ilaahay usoo noqda ee dembi dhaaf weydiista ilaahay wuxuu hi wuxuu igu helayaa kaasi anigoo dembiga ka dhaafaya u naxariisanaya macnaa aayaadkaasi qofkiibay u bushaaraynayaan inuu jaanis haysto jaanisaad u qaalaya bismi illaahi araxmaani araxiim saa darteed bay habboontay bay leeyihin culamada salafku suuradan suuratu alaaq suuratu alaxzaab suuratu nuur in la baro dadka maatida ah sida dumarka iyo caruurta iyo ciddii tarbiyada wanaagsanee islaamka lagu barbaarinayo oo qofku marka uu tan ogsoon yahay islaamkiisa ruuxa maalan ruuxa dumarahee suuradaha wax ka taqaana iyo xaqa islaamku uu gabadha siiyey iyo sida uu ugu dadaalay iyo siduu jaahiliyada faqaysa ee cunaysay uga dhiciyey dee qawadi mayso diinteeda iyo islaamkeeda qawadi mayso waxna looga sheegi kari maayo yaa ayuha nnaas dadow buu ilaahay ittaquu llah ilaahay ka ittaquu rabbakum ilaahayna ka cabsada ittaquu rabbakum alladii ilaahay ka cabsada khalaqakum idinka abuuray min nafsin waaxida naf keliyo aadama wa khalaqa minhaa wuxuu ka abuuray naftaasoo aadama zawjaha lamaanaheedii buu ka jeexayoo xaawo wa baha minhumaa labadoodaa wuxuu ka faafiyey iyaba waa cajaa'ibe rijaalan kaiiran rag aad wa nisaa'a ay kaiira kaiiraat iyo dumar badan wاttaquu اllah ilaahay ka cabsada alladii ilaahay ka cabsada tasaa'aluuna bihi aa wax isku weydiisanayseen waalarxaam qaraabada inaad goysaanna ka dhowrsada ina allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday calaykum raqiiba mid dushiinna ilaalinayo raadaarkiisu idin hayo weeye ilaahay waxaa halkan ilaahay u yeedhay bani aadamka o dhan waxaa nasku uu kuu tilmaamayaa oo halkaa ka fahmaysaa iyadoo weliba suuraddu ay tahay suuradii madaniga ah ee madiine kusoo soo degay qur-aankan iyo diintan iyo waxyigan inaanu ilaahay ugu talagelin keliya dadka muslimiinta ah laakiin ummadda caalamka oo dhan ku nool jin iyo insi ilaahay wuu ugu talagalay kitaabkan kariimka ah sida yeedhmadaasi ay sheegayso yaa ayuha annaas yaa ayuha aladiina aamanuu aqula maaha waa dadkii oo dhan gaalkoodii iyo islaamkoodii kii hore iyo kii dambe yaa ayuha annaas ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada itaquu rabbakum rabbigiin ereyga rabbi wuxuu sheegayaa waa kii idin abuuray waa kii idin barbaariyey waa ka idin arsaaqaya waa ka idin maamulaya waa ka maslaxaddiina yaqaana alrab ka intaasoo tilmaamood leh kaa ka dhowrsada oo ha ku dhiiranina oo ha ka hor imanina ee ka dambeeya waxay gogoldhigashiya tamhiid u tahay aayaddu axkaamtan soo socota yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih rabbi iyo rasuul ha ka hor dhicina laakiin ka dambeeya ilaahay iyo rasuulka naf keliyu idinka abuuro dee nebi aadam weeye xaawana iyadiibuu ka abuuray macnaha taasi waxay kuu tilmaamaysaa awooddiisii weeye rabbinimadii bay fasiraysaa rabbi marka uu yahay dee taasuu idiin sameeyo asalkiinibuu abuuro aadama xaawo ayuu ka jeexay oo lamaanihiisiiya cid kaleoo halkaa wax ka sheeganayso oo le annaga halkaa soo abuurnay basharka ma jirto ka sheegay laftiisu anaa abuuray ma laha ee kii gafee yuhuudiga ahaa yidhi dadku waxay ka yimaadeen daayeer iyo meelaha ah dee isagaa daayeer ahaa qiradatan wa khanaasiir laakiin isaga laftiisu ma sheeganayo inuu wax abuurayoo awood ma sheeganaye ee wuxuu ka been sheegay insaanka iyo asalkiisa waxaa kaloo aayaddu ay tilmaamaysaa kol hadduu idinka asalkiinii abuuray dee sharcigiinana isagaa leh nidaamka aad raacaysaan ku dhaqmaysaanna kaa idin abuuray ee ilaa asalkiinnii oo aadam iyo xawo abuuray ayaa sharcigiinna iyo nidaamkiinnana ay tahay inaad ka qaadataan oo rabbinimadiisu kuma koobna abuurkoo keliya laakiin waxa weeye alaa lahu alkhalqu walamr dee khalqiguu leeyahay oo waa kaa idin abuuray amarkana wuu leeyahay waxaa yeela waxaana ha laakiin inaad tidhaahdaan ilaahay ow khalqigaad leedahay oo waadna annaguna amarkiiyo waxaanu leenahay inaanu qaanuun dejinne qaanuunka yaga yeelannay soo faragelin oo axkaamtiisa ku diidaan waxay ka dhigan idinkoo dafiray un abuurkiisii ilaahay subxana alaa lahu alkhalqu walamr labadaasaa wada socda marka khalqigiibaa ilaah ka hadlay amarkiina wuu soo socdaa wa khalaqa minha zawjaha waa aadam oo xaawo laga abuuray halkaa waxaa ka muuqanaya dariiqada ilaahay uu ku tarminaya bani aadamkan inay tahay lab iyo dhadig inay kasoo dhex baxaan haddii markaa labkuna gaar isaga joogayo dhadiguna gaar isaga joogayo waxa guur laydhaana laga maarmayo dee odaygan iyo islaantan midba meel buu iska harin lah ama keligiiabu jannadaa iska dabaalan lah laakiin inaanu insaan lamaanihiisa la-aantiioo xalaala joogayn baa nasku uu tilmaamaya iyadoo wuxuu dhalaba aadan aanu haynin ayaa islaantan u baahday bani aadamkii sidii uu tarmi lahaa oo dariiqo ilan ilaahay uu ku tarminayo bani aadamke markaasaa looga abuuray halka laga abuuray xadiidka saxiixa ah, nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay ina almar'ata khuliqat min dilc وإن أعوج shayin في dilci aclaah فإن dahabta tuqiimuhu kasartah wain istamtacta biha istamtacta biha wa fiiha ciwaj ruuxa dumarka ah waxaa laga abuuray feedh feedhana halka u sarraysaa qalloocan marka haddaad istidhaahdo toosi way jabi haddaad iska wadato maca qallooceedana waad wadan karaysaa marka xadiidka asalkiisa waxaa laga fahmayaa ee wuxuu tilmaamayaa un dee sida loola dhaqmayo wanaagsan raggu dumarka ula dhaqmayaane laakiin haddana in laga abuuray feedha aadam iyadoo wax dhibaato ah oo soo gaadhay isaga aanu jirin awoodihiisay ka mid tahy kuu doono inuu ka abuurayo lab sida xaawoo kale kuu doonana dhadig sida ciiseoo kale kuu doonana labadaba uu ka abuurayaa sida inagoo kale kuu doonana iyadoon labna jirin dhadigna jirin buu abuuraa sida markaa nebi aadam oo kale subxaanahu wa tacala wata awooddiisa awooddiisii waxaa ka markii uu labadaa abuuray xikmaddu uga jeeday waxa weeye wabaha minhumaa rijaalan kaiira wanisaan xudifa ani lidilaalati lwal ka horaa ku tusinaya wa nisaan kaiiraan rag badan iyo dumar badan ayuu ilaahay ka abuuray labadaa dhexdooda ka soo saaray marka xikmadaha guurka looga jeedo waxaa ka mid waa dariiqo uu ku faafo basharku haddii aan tani jirin basharkii ilaahay uu doonaya adduunyadan inuu wakiil kaga noqdo uu camiro ayaan soo baxaynin marka xigmadaha ayay ka mid tahay taranka inuu lahay tarbiye ilmo bani aadam mid ka gaaloobay iyo mid dafiray iyo mid diiday intuba waxay ku jiraan un khalqigaa ilaahay subxaanah awooddiisu waata keentay intaasoo tiro ah inay ka soo baxaan labadaa qof iyagaa is abuuraya way iska soo baxeen iyo dabeecad baa abuurtay midna ma jiro ilaahay wuxuu leey wabaha minhuma halka horena waxa weeye khalaqaku wa khalaqa minha wabaha intaba ilaahay baa yeelay isagaa faafiyey dadkaa la tilmaamo maanta inay lix bilyan ama lix kunoo milyan maraysa tiradoodu ee basharka ah faraaraha badan kala nooc ah waxa weeyaaneen waxay ka farcameen labadaa qof bay ka farcameen mar kalea ilaahay uu ku celiya waataquu llaha aladii tasa'aluuna bihi walarxaam ilaaha awooddaale ka cabsada ilaaha awooddaale ka cabsada waa ilaaha wax isku weydiisataan oo qofku markuu mid kale muslaxanayo wuxuu idhaahdaa ilaahay dartii igu sii buu dhacdaa ilaahay daraaddii igu sii qofku markuu qof kale beerla xawsanayo saasuu dhacdaa qaraabadana ka cabsada wataqu llaha wataqu larxaam macnaa inaad qaraabada goysaanna iska ilaaliya xikmadaha markaa guurkan aayaadku ay ka hadlayaan ka soo baxayaa waxaa ka mida dadkii inay yihiin dad isku abtirsanaya dad gacala dad xigto dad naxariisa ay ka dhaxayso walaaltinima ay ka dhaxayso rixm iyo ah. oo markaasaa dabeedna arrin ijtimaaciya iyadoo ah ayaa haddana arrin diiniya tahay qaraabada xidhiidhinteedu lidaalik baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiid ku tilmaamay markii ilaahay abuuray khalqiga ayaa waxaa isa soo taagtay alraxim rixim iyo raxim macnaha riximku waa dee ilmo galeenka laakiin raxim bifatxi raa ayaa qaraabada ah way isa soo taagtaa waxay tidhi haadaa maqaamu alcaa'idi bik ilaahayow halkan waxaa soo taagan qofkii ku magan gelayay magan baan ku ah min alqaiica in la igooyaan magankaaga ah markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau xadiidkaa ku yidhi ilaahay baa la hadlayoo waxau idhi miyaanad raalli ka ahayn an asila man wasalaki wa aqtaca man qatacaki inaan xidhiidhiyo cidda ku xidhiidhisa aan gooyo cidda adiga ku gooysa maya intaas way igu filantahay marka ilaahay baa goynaya qofka gooyo dadkii qaraabadiisa ahaa ilaahay baa xidhiidhinaya qofka ehelkiisa xidhiidhiya xasba alistitaaca qof walba awooddiisa ilahay uu kula xisaabtamaya marka qaraabogoysnimadu waa allagoysnimo inuu ilaahayna gooyo weeye Ah, markaa qaraabadaasoo dee nasaban wa sihran toliyo xidhidba leh oo maaragtay ka caamsantii eh, la isugu abtirsanayay ka caamsan ciddii wax idinka dhexeeyaan ciddii waalidka wax ka dhexeeyaan intoo dhammiba waxa ay ka mid tahay dadka ay waajibka tahay xidhiidhintooda bal nebigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam samafalka waalidka waxaa ka mida adigoo u samafalo qaraabadiisa adigoo u samafalo xataa saaxiibadiisa qaraabada iska daaya waa taa dee aad arkaysa kow iskaga wada siinaysa ee isku shahiidaysa ee kale uu dhuunta ku dhufanayo taasi baa ilaahay uu leeyahay sidaa ilaahay isaga ilaalinaysaan taa inaad goysaana iska ilaaliya subxaana diin waxba kama tegin ilaahay waxaa markaa halkaa aad ka arkaysa dumarkii xuquuqdoodii ilaahay uu soo wado ayaa wuxuu tilmaamay annahunna shaqaa'iqu rijaal inay yihiin dumarkii kuwa ragga laga jeexayba kuwa raggii ku lamaanoo dee qolaba qolada kale ay ka farcan tahay oo maaragtay isbarbar socda oo ilaahayna uu si gaara isugu dardaarmay xuquuqdooda wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxaami ayuu qira'atu xamsa macruufay ku tahy oo markaa la kasriyo alarxaami iyada qudhigeedu xagga macnuhu isma bedelaye waxa isbedelaya un icraabka oo ereygan hore ee Ehm, ayuunbay raacsantaha mujaawara la idhaahdaa bay idhahdaan macnaha tasaa'aluuna bihi ilaahay baa wax isku weydiisataan waalarxaami wa bilarxaam riximkana waa isku weydiisataan waar ilaahay baan daraaddii wax kugu weydiisaya qaraabadaynu nahay baan wax kugu weydiisanaya haddii macnuhu sida hore la idhahdana waa baabulmujaawara haddii kalena dee sidaaba waa noqon karaa macnuhu qaraabadaa wax isku weydiisataan ee isku baryaysaan ee isku xidhiidhisaan hagoynina waa kala tegaysaan sidaa wanaagsan ee qiimaha badan baa ilaahay ummaddan uula hadlay subxaanah dadkii maantida ahba haddaba xaqoodii si gaara ilaahay ugu bilaabay ilaahay wuxuu ihi wa-aatuu siiya alyataama agoomaha amwaalahum xoolahooda siiya walaa tatabadaluu ha doorsanina alkhabiida ka xune xaaraanta ah biayib ka xalaasha ha ku doorsanina oo kooda ha qaadanina oo kiina ha siinina walaa ta'kuluu ha cunina amwaalahum xoolaha agoonta ilaa amwaalikum idinkoo kuwiinna ku darsanaya oo ku dhex qarsanaya innahu ficilkaasi kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi kabiiraa oo weyn waa dembi weyn arrintaasi ilaahay agtiisa wa in khiftum haddaa ka cabsataan ka walaacdaan allaa tuqsiduu filyataama in agoommaha u cadaalad samayn kari waydaan aa guursanaysaan fankixuu waxa guursataan raggiiow maa daaba lakum wixii idiin xalaala oo min annisaai dumarka ah dumarka idiin xalaashaa guursada manaa labalaba wa ulaaa saddex saddex wa rubaaca afar afar fain khiftum haddii ka yaabyaabtaan ama ka cabsataan anlaa tacdiluu inuu cadaalad samayn kari weydaan dumarkaa dhowrka ah ee guursanaysaan fawaaxidatan mid kaliya ku gaabsada aw maa malakat aymaanukum ama gacmihiinna kuway milkiyeenoo addoommaha ah hamadiinna ku gutoo ku asturnaada daalika sidaa ilaahay uu soo sheegay adnaa ayaa u dhowi badan allaa taulu allaa tajuuruu inaydaan jawr samaynin cadaalad darre inaydaan samaynin sidaa ilaahay idiin tilmaamaybaa u dhow wa aatuu siiya buu ilahay yidhi annisaaa dumarka duulka dumarka la yidhaahdo waxa siisaan oo u quudhaan saduqaatihin meherkooda nixlatan isaga oo hibaah iyo cadiyo ilaahay u cayimay fain dibna lakum haddii ay idiin saamaxaan can shayin minhu wax meherkaa ka mid ah nafsan naf ahaan hadday idiin saamaxaan idinkoon jujuubaynin hadday si mafsuuda idiin siiyaan fakuluuhu iska cuna hanii'an isagoo hambalyo leh marii'an oo hungurimar leh isagoo aad iyo aad u fiican oo mahad leh iska cunoo iska dheefsada markaa saasaa ilaahay subxaana wa tacaala raggii buu geedkan lala hadlaya hadalku ku jahaysan yahay waa raggii cidda loo hadlayana waa dumarkii iyo agoontii marka waxaad arkaysaa wax alla wixii xuquuqa maalan dhinacooda xuquuqda dhinaca naxariista iyo dhinaca waxsiinta iyo dhinaca fududaynta intuba waxay u badan yihiin dumarka iyo agoomahay u badan yihiin wixii la xidhiidha dhinaca karaamaynta ama in la qadariyo oo hogaamin iyo howl culus iyo ka dambayn iyo arrimaha noocaasiina dhinaca ragga ayaa loo badinayaa laakiin wixii cuncunno iyo calafsiina xagganay u badan yihin maadaama yihiin dad jilicsan oo aan waxba qabsan karin waxqabadkoodu ka daciifsan yahin ragga agoonta xoolahooda siiya baa ilahay wey saynu aayadda ku arki doonno waa marka uu qofkii gaadho heerkii lagu siinayay xoolaha shuruud baa ku xidhanay dee waxaynu arki doonnaa aayaadka dambe inay tilmaamayaan agoonka goorta lagu wareejinayo xoolihiisa oo marka aabbahi dhinto agoon qofka aan qaangaadhin aabbahi dhintay hadduu qaangaadho agoon lama idhaa sidaa darteed muddadaa uu yaryahay maalkii gacantaa lagu haynaya laakiin marka la siinayo ee shardigii laga helo saynu arki doonno aayadda aayaadka dambe xoolahooda siiya buu lahay wa aatulyataama amwaala xoolaha agoonta iyo ku-xadgudubkoodana de xagga dambaa ilaahay uu ku xusaya foolxumada ay leedahay qofka xalaashada xoolaha agoonta arrin in badan dadka jaahiliyada ku sugani ay iska fududaystaan ayaa nasku uu xuso xoolaha agoonta cunidiisa ama si guud ha loo cuno oo agoonto dhan ha laga cuno qofku mas-uuliyadu hayo ha ku cuno ama agoon gaara ah ha ka cunee si si gaara ah ilaahay uula hadlayoo xogagaalnimo ah maadaamuu khabiir yahay walaa tatabadalu alkhabiida biayib waa wax lagu dhaqmo oo la isticmaalo labada neefe xerada ku wada jira inuu qofku ka ahminka ana agoonka ka qaato ka liite ee markaa weydaana isaga u reebo markuu kala soocayo ama uu dee intifaacsanayo inuu sidaa sameeyo hadduu isagii siinayaba inuu usooco inta liidata intii wanaagsanayd oo kuwii agoonta ku jiraanna ula hado taa ka daayabaa ilahay alkhabiif waa kii liitay aayib waa kii wanaagsanaa marka agoonkiina ka xun ha siinin adiguna dee kii wanaagsanaa lahaa qaadan sidaa cagsigeedna way noqon karta khabiidka oo aka ah xaaraanta ah dee ha qaadanin haba shishlaado oo ha kula wanaagsanaadee laakiin dee waa khabiidoo waa xaaraano waa waxaanad lahayn dayibkuna waa kii kuu xalaasha ahaayoo weydba ha kuu ahaadee eh. dee waa weyd caafimaad qabta <laughs> weyd caafimaad qabta weeye kan dayibka ah marka adigu ha u arkin kaagii liitay ha u arkin mid khabiidahoo weyda laakiin xagga marka la eega macnawiyaadkiisa iyo xaqiiqadiisa waa kuu dayib marka labada macnoba way noqonaysa ka shirisa qaadanoo ka xun ha uga tegin adigu ka xaaraanta ha qaadan ina agoontu leedahaoo ka xalaasha ha ka tegin saasaa ilahay taas waa noolkii baynu ku fasirnay laakiin dee moodkiina waa la miduun oo markaad wax xisaabinayso meesha aan wax ka soo baxayn iyo meesha khasaarahay iyo waxa lufaddaa iyo waxaan iibsanayn xagga agoontiiyo ka ma yeedhaanka ha ah ku riixi ila ilaahay wuu ku ogyahaye ha u qaadan inaad dadku ku arkaynini markaanaad xisaabtamaysee ilaahay uun iska eg subxaana walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum waa arrin kaloo jirta xoolahoodaa cunna idinkoo kuwiina ku daraya idinkoo isku dhex qarinaya idinkoo isku biirinaya marka su-aal laydinka weydiiyana odhanaya waa intaydii intani waa intaydii aan goolida u soocay waxoodii baa ku jira ha samaynina cunitaankana saynu xagga dambe ku arki doonno baa maalka intiisa badan loo isticmaalaaye hadduu qofku si kale u dhaqanayo ama daara ku dhisanayo ama dhar ka dhiganayo ama cid siinayo dee cunitaankii unbay la midta innahu kaana xuuban kabiira nebi maxamed xuubku dee waa dembiga dembi weyn weeye ilaahay agtiisa iman caiima waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku daray dunuubta waaweyn aklu maal lyatiim xoolaha agoontoo la cuno ayuu ka dhigay dunuubta waaweyn inay ka mid yihiin waa mid markaas cid wal oo aan islaam u aaba yeelayn ama xeer soomaali ha raacayso ama qaanuun wadciya ha raacayso ka fursan maysa dunuubtaa nasku wuu u diidan yahay waayo nidaamka dhaqaale haddaanka islaamka lagu wadin mar walba xaaraan buu qofku dhex jafaya oo booshaaqaya maalan markuu qofkii dhinto ee mag laga soo qaado haddaynu tusaale usoo qaadanno dhaqankeenna iyo waxyaabahaynu caadaadka u leenahay waxa dhacda magtaa la soo qaaday in laba qaybood dadkeennu ay u qaybiyaanoo qayb waxay siiyaan tolka oo qubana la yidhaahdaa qaybna jifaa la ydhaahdaa agoontiibaa la siiyaa qubanahana muxuu ka turjumayaa wuxuu ka taagan yahay un tii carabtu ay wada maroorsan jireen xoolaha dhammaanteed ayuumaynu soo yargaabinaynu haaf ka dhignay inagu waxaa lagu xalaashado in wax laydhaa baabu tol waa baabka tolka ayuunbaa lagu cunaya laakiin baab kaloo dee loo eegi karaya ma jiro wa ta'kuluuna turaasa aklan laman dhaxalkiibaa hafaysaan hafitaan qubanaha isaga ah aynu odhan karno waa ka caaqil waliyo suldaan waliyo oday walba carruurta ka laayo cidhibgooyey ee jaanjaamay waa xaaraan wey macnaha dhaxalkii aabbahood caruurtan uga dhintay ee daara iyo xoolo nool lahaa oo intood u tagtay inu bar aad goosatoo kalunbuu ka dhigan yahay leannahu maktu waa dhaxal marka haddii caruurtii iyo ooridii ay dhaxalkaa keligood leeyihiin oo tolku bar qaato dhaxalkii agoontii aabbahood uga dhintoo bar la xoogay unbay ka dhigantay wax farqiyahoo u dhexeeyaa ma jiro lianna adiyata min almiiraaf ilan dhaxalku wuxuu ka mid yahay uun dhaxalkii waxaa ka mid a makti baa ka mid ah marka arrintaa haddii laydin dhuuboo laydhaa kiina hebela dee qoladii heblaa reer hebel ay dileen baanu magtii ka soo qaadnaye dee talku intii yarayda fractionkayd uu qaybsinayay intana ardaagiinii kaga soo hagaagtaye dee hoo haddii lagula adoo meelahaa maraya waar ha isunaynineh ha isunaynin qori dablaad la wareegaysaa dacwadana ka geyso waxaad leedahay dulmigaha la yska daayo dadka waxooda loo daayo hadday dad waawen yihiin oo iyagu dee markii magtii la siiyey wax ka bixinaya waa halkeeda qofku wuxuu bixiyo dawaatan nasku uu tilmaamaya fakuluuhu haniyan maryaan laakiin wax loo sharciyaynayo jujuub iyo xoog laga qaadayo taasaad waaye markaynu waaqiceenna ku fasirno weeye naska iyadoo si caamaba nasku u hadlayo wain khiftum an laa fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min annisaai mathnaa wahulaaa warubaac aayaddaa macnaheeda waxaa weydiiyey curwat bnu zubayr ayaa habaryartii caaisho weydiiya wuxuu ihi habaryar aayaddan bal ii fasr waxay tihi aayadda waxay ka hadlaysaa nimankii carbeeda agoonta gacanta ku hayay mithal qof baa dhimanaya markaa wuxuu ka tegayaa agoon hablaa walaalkii oo waa macnaa ina adeerkiibaa gacanta ku haynaya maalan oo wasi u noqonaya wasigu waa mid ka mas-uulahoo agoontii iyo xoolahoodii gacanta ku haynayo inantii guurkeeduna xalaal u yahay dee walaal iyo adeer iyo aanu hayna in adeer u ahoo kasii durugsan ninkaasi wuxuu isku dadaalayaa inantaa agoonta ah iyo meherkeedii iyo xoolaheedii waxoo dhamma inuu wada liqo iyadiina uu guursado meherna aanu u magacaabin dhaxalna aanu siinin dhaxalkii aabaheed wuu cunayaa iyadiina wuxuu leeyahay dee anaabaad baad ila joogtaaye maxaad iga weydiin meher iyo dhaxal iyo waynu isnahaye wixeedii o dhan buu la wada tegaya kolkaasaa ilahay uhi ka daaye wain khiftum an laa tuqsiduu filyataama haddaa ka cabsataan agoontaa inaan cadaalad samayn kari weyda ood ka baqda inaad siin weyda meherkeeda ood siin weyda dhaxalkeedii iska sii daaya ha guursanina dumarka kale waxaa ka guursataan wixii idin xalaala laba laba iyo saddex iyo afar dasku saasuu tilmaamaya marka laba laba saddex saddex afar afar waxay sheegaysaa in mararka qaarkood qofku laba uu guursan karo mararka qaarkood saddex uu guursan karo mararka qaarkood afar uu guursan karo ase afar aan la dhaafinayn sidaana waxaa fasiraya nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa xuquuqda dumarkay ka mid tahay in tiro uu kari karaya ninkii la yidhi guurso oo jeenigaar rogana ka dhigi leanna jaahiliyada carbeed waxay samayn jireen ilaa cishriin buu iska guursan jiray midaba intuu doono ilaa toban qaar baa iyagoo toban qaba soo islaamay markaasuu nebigu hi calayhi salaatu wasalaam ikhtar minhunna arbacan afarun ka dooro sharcigeennu afarunbuu ogolya kol hadaad soo islaamtay oo diintii jaariyada ka soo baxday afarun ka dooro afartaasa awoodda qofka bani aadamka ilaahay baa yaqaanee uu kari karaaye sidaasa sidan jaahiliyadan imikaba ninku uu kari karo ilaa toban dumara ama sideed ama lix inuu iskala saaxiibo gaaladu wuxuuna ku diidan waxbaa la meheriyuunbay ka xanaaqaan oo islaamkay taana ku diideen laakiin haddaad tidhaahdo soomaalidu badda imika isagoo saddex qaba markuu doonayo calafka inuu yaro ballaadhsado wuxuu leeyahy war kuwanaad wadwadaa maxay ahayn markay idhaahdo qolada wax qaxwaa yar siinaysa tanna waan qabaa labadan kalena la saaxiib baanahay ama saddexdan kale hadduu yidhaahdo ooriyihiisii way ogoliy shan baan la saaxiibay toban baan la saaxiibay way ogoliy laakiin waan mehersaday unbay ka xanaaqayaan marka waxa weeyaan taana waxay ku diideenuun diinta daraaddeed bay ku diideen ilaan had iyo jeer shaydaanka iyo ehelkiisu nidaamka saxda way kasoo horjeedaan saasa laakiin siday aayadda u fasirayaan ma aha nimanka shiicada oo isku daba qabanaya tiradan oo odhanaya qofkii waxa u bannaan sagaal subxaan allah marka isaa tiradii afcarbeedku waxaanu keenaynin bay ku fasireen oo waxay leeyihin laba iyo saddex iyo afar guursada laba saddex loo geeyo shan noqdo afar loo geeyo sagaal noqday ilaa heerkaasay dabaasheen nimankaas alaas qolyaha qaarkoodoo fooxlayaashoo la sheegay inay darsin guursadeenna malaa halkaasay shiicaday ku raaceen sidaas ma aha laakiin luqal carabiya marka loo noqdo ama ereygaba haddii luqad kasta loo rogo imika lagudhaa waxaa laba laba u qaata haddii la ydhanaa saddexdiinaasi alaabta lacagtaa qaataoo ama alaabtaa qaato laba laba u qaata dee mid quri inuu isku wada urursado maaha laakiin nin walba waa inuu laba qaato waar laba laba u qaato marka la ydin yidhaahdo waxay ka dhigan tahay qof walba labaa kusoo hagaagay saas wey naskuna inta kale noocayn marka dee kolley waktigu waa kooban yahay tacadudka iyo xikmadda islaamka uga jeedo dumarkan maaragtay badanee ilaa afarta ah ee loo ogolyahay qofkana mar walba sharciga ilaah iyo nidaamkiisu xikmad uu leeyahay xikmaddaa dadku marna way fahmaan marna ma fahmaan xikmad aada u badan weeye runtii oo maaragtay kolkaa eh, qofku u fiirsadu dee si cadaalad u eegayo uu arkayo in ay xaq tahay mararka qaarkood waxaa dhacda ninkii ooridii hore leh ayaa ay xanuunsanaysaa mararka qaarkood way dhalma daynaysaa marka xanuunkii ku tuur ama dhalmala'aanta kufur lama odhanaya laakiin islaamku taa horena inuu daysto uu u sabro tu kalena uu raadsado ayaa loo fasaxay mararka qaarkood waxaa dhacda in dee mujtamacuba dumar uu bato waa sideenoo kaleba xarkageel ma wada xidhaan baa la hadday wada xidhaanna ma wada xejiyaan <laughs> raggu dumar ma wada guursan karo hadduu wada guursadana ma wada hayn karo beersanka ama nisbada guursan kartaa mar walba waa in koobanoo soo urursan inta kale ama duruuf baa haynaysa ama caafimaadkoodiibaa waxaysmaya ama saad aragtay geed baaba iska fuulayaanba jaad la yidhaahda iyo wax cudur kalo balwad la yidhaahdo marka waxaa guursanayaaba oo yaraanaya sidaa darteed baa nisbo badani intii xilkaska ahayd ay kusoo hagaagaysa marka inay meeleeyaan ayay cadaaladu noqoto oo cadaaladu ma noqonayso un intaa xilkaska ahay inay ku egaadaan midhmidhkaasoo qura oo intan soo hadhay iyaguna aan xaaska lahayn iyaguna xaq bay u leeyiin inay helaan nin xalaala iyo guri xalaala iyo ubad xalaala sida tan la qabaaba ay xaq ugu leedahay islaamku tan la qaboo qura xaq siin maayo ta bannaanka taagana gashaantida ah ee noocan meesha joogjooga u feedhanaysa iyadana xaq buu siinayaa ah, labada xaqooda waa la isla eegayaa labadaba xaqooda waa lagu wada dadaalayaa labadaba waxaa la wada siinayaa waajibkooda waaya ilaahay baa yaqaano wuxu uhi fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan amaa malakat imaanikum haddaa ka cabsataan inaa cadaalad samayn kari weydaanna mid ku gaabsada ama addoommahaba tasariga shayga loo yaqaano qofku dhowr addoomood buu iskala macaamili karaa marka eh, qofku ma aha oo kaliya dhinaca maalka Eh, hadii maala isagoo maal haya ayaa marka uu eego mas-uuliyaddiisa ayuu ka baqayaa inuu kari kari waayo dhowr dumar hadduu guursado inuu cadaalad sameeyo qofkuna haddaanu been isu sheegaynin wuu yaqaanaa wuxuu yahay dee shakilaan isagu isqancinaya mooyaane qof waliba wuu yaqaanaa wuxuu yahay marka hadduu fikro uu ka baqdo israa wallaahi laba dumara ah, oo daraad ahoo cola oo isdiidaya oo muran badan keenaya adugu kii ku dhex wareeri lahaabaad ahayde kii u cadaalad soori karaya ma ihid oo dee neerfisnimadiisa iyo xayraankiisa iyo cadhadiisa iyo xaasuu ogyahay dee midiisa qura iskala dhaqmo saasuu nasku tilmaamayaa intay labadii qoysba isla burburi lahaayeen fain qiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan saasaa nasku tilmaamaya daalika adnaa an laa tacuulu saasaa u cadaaladda inaydaan jawr samayn meherkooda siyabaa ilahay uhi dumarkii waatunisaa saduqaatiina nixla nixla waa caiya waa maal la siinayo karaamo leh oo maamuus leh fain dibna lakum can shayin minhu nafsan hadday idiin saamaxaan qayb ka mida maalkaa naf ahaan dee iska cuna isagoo hanii'an marii'an hambaliyo iyo hungurimar leh markaa nasku waxa uu diidan yahay qofkii in wax loo maluuqo oo loo muuseeyo dabeedna la jiirhsiiyo maalan toban halaad bay kugu lahay markaasaad leedahay dee iminka maxkamadda wuxunoo lagu qiimeeyaa iyo waddanka hasha dee laba boqol unbaa hiblaayo lagu qiimeeyaae tobankaa min labada boqola hun bal isu geyso macnaheedu waxay isugu soo ururayaan toban adhya dee kol haddii uu waddanku sidaa yahay oo sharcigu sidaa yahay dee iska qaata bay tiri hal unbuu siiyey inta kale waa lagu leeyahy ama laba halaad buu siiyey inta kale waa lagu leeyahay hadduu u sheegu idhaahdo maxaad iga daynaysa maxaanse ku siiyaa toban geelu waa geelaa saylada jooga dahabku waa dahabkaa dukaanka yaala dolarku waa ka noocaasa lacagtu waa ta qiimahaa leh xaqiiqadii uu sheego uhahda maxaad iga daynaysa anigoon ku dirqiyayna ku baryaya oo dee sawjkaaga iyo kii kugu aduusi luqadu doonaa ku muslexe <laughs> hadduu dee yar xayraan haddii kale inu iskaba siiyaa wanaagsane oo ay tidhaahdo waxaan kaa daayay shan halaad ilaahaydankii sideed halaad baan kaa daayay laba unasi dee labadaami laba boqoloo dollar ha siiyo inta dee saylada uu ka taagan yahay waa si cadaalada marka loo xisaabtamaya weeye marka nasku ilaahay baa yaqaana tan iyo khiyaamadeeda iyo isweydaarkeeda ayuu yaqaanaa marka fain ibna lakum can shayin minhu nafsan nafsan adoon duquulin adoon dirqiin adoon riixin hadday si mafsuuda ah, una waa isagoo mari una waa isagoo si xalaalaad cuni karayso waaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi walaa tu'tuu ha siinina asufahaa dadka aan caqliga badan lahayn amwaalakum xoolihiinna ha siinina allatii xoolahaasoo jacala allaahu lakum idinka ilaahay idinka dhiga qiyaaman kuwa agaasimaya oo habaynaya warsuquuhum fiiha xoolaha wax ka siiya oo ka biiliya agoontaa waksuuhum dharkoodana siiya waquuluu lahum waxaa ku tidhaahdaan agoonta qowlan macruufan hadal wanaagsan wabtaluu lyataama agoomaha imtixaana oo jirada marka la doonayo in lagu xil wareejiyo maalkiisii xataa idaa balaqu nikaax markay gaadhaan guur ay qaan gaadhaan fa in aanastu minhum haddii aad ka dareentaan oo ku ogaataan rushdan hanuun fa in aanastum minhum rushdan haddii ku ogaataan inay hanuun leeyihiin ay hagaagsan yihiin inay maamul fiicnaanayaan fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda u dhiiba walaa ta'kuluhaa xoolaha agoontaha cunina buu ilahay israafan idinka oo ku xadgudbaya wa bidaaran idinka oo ka cararayo ka degdegaya an yakbaruu inay weynaadaan intaanay weynaan idinkoo ka gaadhsiinaya taa iska ilaaliya waman kaana haniyan qofka iska maalqabeenahee eh waxaystaa falyastacfif xoolaha agoontaha ka dhowrsado oo ha ugu shaqeeyo waman kaana faqiiran qofka faramadhanee ah, hayntiisu liidataa falya'kul bilmacruuf si wanaagsan ha u biishado waxa uga cuno fa idaa dafactum ilayhim marka u dhiibtaan amwaalahum xoolahooda agoonta kolka ku xil wareejinaysaan fa ashhiduu calayhim markhaati u sameeya wa kafaa billaahi xasiiba mid wax xisaabiya ilaahay baa idinku filan haddii dadka kale xisaabta khaldaan ilaahay baa idiin six subxaana intaasoo aayadood bal siduu ilaahay ugu nuuxnuucsanaya iyo siduu dardaaranka ugu soo celcelinayo bal aada uga fiirso waa arrin aad u adag weeye macnaha waa qof daciifa adiga kaa agdhow cid kale aanay ogaan karaynin haddaad khaldayso haddaad cawarayso haddaad cunayso markaa waa xaaraan sii xun weeye agoonta hasiinina macnaha sufahada safiihu waa ka loo yaqaano maxjuuru calayh waa agoonkii aan weli qaan gaadhayn sabigi yaraa waa kii waallaa waa kii caqliyadiisa waxu dhinaayana yaro nacaska ahaa waa kii sidoo kale maalka daadaadinaya ee mubadirka la odhanaye maamulkiisa uu xumaa intan oo dhan haddii xoolihii ay lahaayeen loo dhiibo oo la ydhaa war inaga siiya hadduu doonayo hawaalaada hadduu doonayo sabi ha aada hadduu doonayo safiih kasta ha aada maxaa inaga galay u dhiiba u dhiiba haddaad tidhaahda wixiiso aada ku wareejiso maalkaa u khasaarinaya waa maalkaagii bal aayadda qaybteeda eeg waxaa ilaahay uhi walaa tu'tu sufaha'a amwaalakum xoolihiina ha siinina dadkaa aan caqligoodu dhammaystirnayn muu odhan nasku walaa tu'tu sufaha'a amwaalahum xoolahooda ha u dhiibina maadaamaanay dhammaystirnayn iyagu lama odhanin ee naska wuxuu ihi xoolihiinna xoolahan la sheegaya lagu leeya waa xoolahaagiina waa kiisii maalkiisii waa maalkaaga wey leannahu hadduu maalkaaga soo mariyo maalkiisa soo mariyo dadna adiga aada ugu xigtood ka ag dhowdah baktigu ninku u dhow yahay unbuu dhibaaye dee intaadunbuu dul fadhiisanaya miyaad ka haysanaysaa hadda kuwa idhaa dadku sankaago qurmay layskama gooya bay idhaha soomaalida weligiiba ha xumaadee adunbuu ku dul fadhiyaa baktigiisa iyo gaajadiisa iyo cararkiisu marka intaanu kaaga soo gaadhin kiisa u ilaali waa istaraatiijiyad iqhtisaadiyo saxiixoo nas ku dhigaya wey oy tahay culimmada dhaqaalu inay aada ugu fiirsadaan siyaabuhu maalka u ilaaliya islaamka dadka had jeer tasarufkoodu aanu wanaagsanayn qaybna ehelkaa ka ilaalinaysa qaybna dowladdaa ka ilaalinaysa waa loo haynayaa lagu sii dayn maayo leannao maalkiisaasu waa kaagii maadaamuu kaaga ilaalinayo waa kiisii kaagii weeye saasaa nasku u suu ina baraya wey fasaxaadda qur-aanka ka faa'idaysanayno allatii jacala allahu lakum qiyaaman dee idinkaa xil qaaday qiyaam idinkaa maareeyayaal iyo maamulayaal iyo habeeyayaal u oo markaa xoolihii loo hayo dee wixii uga bahduunbaa laga siinaya warsuquuhum fiiha waksuuhum waquuluu lahum qowla macruufa dharkii iyo dhownigii ka siiya risqiga iyo kiswadu waa dharkiisii iyo dhoonigiisii iyo dawadiisii iyo waxbarashadiisii iyo xanaanayntiisi ayaa looga jarayaa hadalka macruufka ahayna waa si wanaagsanoo waxbaha waan jabin hadal kastoo u qaadan kara inaad wixiisii ka qaaday ha ku odhani laakiin hadal wanaagsan adeer waxaan waa waxaagii waan kuu hayaa aniga hawlbaa iga haysata hadhowta haddii wax isugu kaa hagaagaan waan kugu wareejinayaa marka wax alla wax lagaa luminayaa ma jiro sidaa ku abshir iimaanka ha u dejiyo waana wanaagsan asla qofkii haddaba waxa uu gaaray wakhtigii loo dhiibaya maalkiisa agoonka ahaa ama kii kalen dee nuqsaantaba laha markaasaa ilahay uhi wabtalu lyataama waa la imtixaanayaa waxaa lagu imtixaanayaa kii ninka ahaa bal sida uu xoolaha u sii iibiyey iyo sida uu usoo iibsaday gorgortanka uu gala iyo nidaamka uu dadka ula dhaqmayo siduu wax isaga celinaya iyo siduu wixii ugu lexe jeclaabay taasaa la eegaya geedkii lexejeclada la odhan jira insaanka ku abuurnaayee dabiiciga ahaa inuu leeyahay weli inuu dhiman ayaa la eegaya marka hadduu sida dadka caadigaa ah u tasarufayo waa lagu wareejinayaa wixiisa inantiina gurigii iyo howlahay qabanaysay baa lagu eegaya iyo sida ay wax u karaysay iyo siday alaabta u marxisay iyo siday guriga u maamushay nidaamkaasaa la eegaya ori gaariisa waxu maamuli jirta inay waxu maamulaysiiyo dee sidii ilmo yar inay u dhaqmayso marka imtixaankaa waxaa lagu ilaalinayaa maalka qofkanaa loo dadaalaya xataa idaa balaquu nikaax haddaba hadduu qaangaadho qofki qaangaarhkan hadda islaamku dhowr siyood buu tixgeliya maalan inuu biyi taranka yeesho in shan iyo toban jiruu noqdo nabastii inay usoo baxday iyo timii hoose in caadadii ay yeelato gabadhii sidoo kale in uur ay gaadho oo uur ay yeelato arrimahaasoo dhami waa waxyaabaha uu qofkii ku qaangaari karo wey markaa uu qaangaahay weliba loo dhiibi maayo fain aanastu minhum rushdan weliba haddaa rushdi ka dareenta rushdigu waa hanuun qofkii diin ahaanna wuu hanuunsan yahay duunyahaanna wuu hanuunsan yahay marka waa laba arrimoodoo la isla akhriyayo qofkii oo qaangaaday iyo qofkii oo maamul wanaagsan shardi shardi kusii xidhan weeye xataa idaa balaquu nikaax fain aanastu minhum rushdan labadaasaa la isla akhriyaya waa qofkii oo qaangaaday maamulkiisuna fiicanya waxaa jira mid qaangaadhayoo wali isku daadsan waxaa jira mid aad u fiican oo maamul wanaagsano ah si aan qaangaadhin marka labada shardiba la wada doonaya rushdiga iyo hanuunkana waa taa in hore usoo tilmaamay culimmada qaarkood waxa ay leeyihiin hadduu maalka ku wanaagsan yahay iyo ilaalintiisa diintana uu iska hanuuniyo maalkiisa halagu wareejiy laakiin jumhuurtu waxay u badan yihin diin iyo dunyaba inuu wanaagsan yahi haddii diintii suxun tahay laftigeeda dunyadana wuu ka dari uun oo qofka sidiisaba cadaalada darani waa nooc waa safiihun marka diinsalaaxu diini wadunya way rushdigan walaa taakuluuhaa israafan wabidaaran yakbaru maalkii israaf ha ku xadgudbina haddaad wax ka cunaysa wax yar ka cun ha ku xadgudbina ha ka degdegina inta ay weynaanayaan eg dabeecadaani waa dabeecad jaahiliyaddu ay ku dhaqmi jirto markuu arkay wakhtigii lagu wareejinaya inuu ilmihii gaadhayo ayuu sida haddaba sanad iyo lix bilood iyo waxbaa u hadhay hoobayowday wixiisii ka gaadhsii ilaahay hoostuu ka xariqo si fiican buu tilmaamaya wuxuu leeya wabidaara man yakbaru idinkoo ka degdegaya inay weynaanayaan ha ka gaadhsiinin markuu soo qaangaadhayo laakiinu daa asaalatan qofka maalka agoonta gacanta ku haya qofna waa qof masaariiftiisa helaya qofna waa qof aan waxba hayn ka masaariiftiisa helaya waa qani waman kaana haniyan falyastacf waxba yuu ka cuna ha ugu shaqeeyo ha u maamulo ha u daayo ixsaan iyo samafal ha uga dhigaynta kii faqiirina falyakul bilmacruuf macruufkaasi waxa weeye bay leeyihin culamadu fuqahadu inaanu ka badinin mushqaayad caadiya qofkii ka qaadan lahaa hadduu qof si caadiya ah ugu shaqayn lahaa mushqaayadu ka qaadan lahaa inaad ka yaraysa mooyaan aanad ka badan ka badinin faidaa dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayh maalinta lagu xil wareejinaya agoonka xoolihiisii markhaati u sameeya buu lahay keligaa ha u dhiibin muddaad maalkan soo haysa isaguna shaki baa ku dhici karaa meeshaa gole la isku arkay ha noqoto markhaatiyaal ha jooge maalkaad siinayso xisaab xisaab celinta waxoo dhan markhaati soomaalidu waxay idhahdaan agoon wixiisa sii bay idhaahdeen xoolihiisa si agoon uguna dhaara inaanad aabbihii dilin <laughs> labadaa isu raaci bay idhahdeen agoon wixiisana sii uguna dhaara inaanad aabbihii dilin arinteedu waa uu shakisanya si unbuu qofkan wuxuu gacanta ugu haya uga didsan yahay marka kalsooni ku beer wey waay aan waxba weydaaranaynay qof kasta oo wax hagaajiya iyo kawa qaribe labadaba wuu kala ogsoon yahay rasuulku sala allahu calayh wasalam uu la hadlay asxaabi la odhan jiray abidar ayuu la hadlay waa xadiid saxiix muslim ku sugan sida uu tilmaamayo abi dar markuu nebigu la hadlayo waxa uu ku yihi ya abaa dar inii araaka daciifan wa inii uxibu laka maa uxibu linafsi abi daro waxaan ku arkayaa inaad daciif tahay nin qawiya ah buu ahaa xagga cibaadada iyo ammaanada laakiin xagga maamulka ayuu ka aanu ku wanaagsanayn waar waxaan ku arkayaa howlaha maamulka inaanad ku fiicnayne nin keli socoda aad ku wanaagsan tahaye laa ta'amaranna cala nayn walaa taliyanna maala yatiim wax kale iska daayoo laba qof madaxa u noqoni xoolo agoonna gacanta ku dhigin agoonna waxba gacanta ugu qabanin dadna laba qofna ilaahay ka yeelee madaxa u noqonin wax ka badanna iska daayo abaadar wuxuu arkayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sifadani tu kuwa fiicnaa inaanay ahayn saa darteed buuga joojiyey marka dee qofkii naftiisa ka baqaya xilkaa culus qaadidiisa waa iska ilaaliya marka horeba ee naftiisa ka aamina inay waxaa wax ka cuncunto inay waxaa wax ka bixbixiso dadkeennu marka ay had iyo jeer xoolaha agoonta gacanta ku hayaan wuxuunay ula dhaqmaanuun sida koodoo kale xagga bixinta iyo maaragtay isticmaal laakiin waa inu xaalad gaara yeesha marka siyaarana laga bixin maayo sakana laga bixin maayo waxaan leehay sadaqana laga bixin maayo waxaa laga bixinayaa wuxuu isticmaalaya iyo iyo sakadii wax kale male xataa magihiina waxaa ka bixinaya dadka kale dee mas-uuliyiintaa lirijaali buu ilahay waxay leeyihiin nasiibun mi nasiibun qayb bay leeyihin dhaxalka mima taraka wixii ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalid aabba iyo hooya waxay ka dhinteen iyo walaqrabuuna dadkii xigtadaha walinisaa'i dumarkii waxa u sugnaaday nasiibun qayb mima taraka alwaalidaani walaqrabuun labadii waalid iyo xigtadu wixii ay ka dhinteen iyaguna dumarku dhaxalkooday leeyihin mimaa shay bay wax ku leeyihin qalla yaraaday oo minhu dhaxalka kamida aw kaura ama badan wax yar iyo wax badanba rag iyo dumar qof walba calafkiisii dhaxalka hala siiya buu ilahay yidhi anaa u cayimeen nasiiban mafruudan waa qayb cayiman ayaa ilahay wuli farad allaahu fardan waa nasiib cayiman ee hala siiyo wa idaa xadara alqisma marka ay qaybta meesha dhaxalka lagu qaybsanayo soo xaadiraan goobjoog noqdaan ulul qurbaa dadka xigtadaah walyataamaa iyo agoomaha walmasaakiin iyo fuqarada baahan dadkaas oo dhaxalka aan waxba ku lahayn meesha wax lagu qaybsanayo markay yimaadaan buu ilahay farsuquuhu minhu wax ka siiya dhaxalka wa quuluu lahum qowlan macruufan hadal wanaagsanna u dhahoo ku qanciya walyakshaha cabsadeen alladiina kuwii low tarakuu hadday ka tagaan min khalfihim dabadood ifka kaga tagaan duriyatan dicaafan yar yaryaroo iska tabar daran hadday ifka kaga tagaan khaafuu calayhim u cabsan lahaa kuwan qofka kale ka dhintayna ha u cabsadeen falyattaqu llah ilaahay ha ka cabsadeen waliyaquuluu qowlan hadal toosan ha yidhaahdeen oo aan xadgudub lahayn ina aladiina yaakuluuna buu ilahaa kuwa hafaya ee cunaya amwaal alyataama dulman xoogaha xoolaha agoonta dadka dulmiga ku cunaya innamaa ya'kuluuna waxay ku disayaanuun fii butuunihim naaran caloolahooda naar bay ku gurayaan buu lahay wasayashlawna saciiraa waxaanay bartanka u geli doonaa naarta saciiro la ydhaa buu lahay subxaana aayaadkani waa aayaadkii tilmaamayay si guud dhaxalka oo aayadaha qaarkoodna si tafsiiliya bay u sheegaan dhaxalkoo faahfaahsan qaarna si guud bay u sheegaan marka aayadaha si guud u sheegaya dhaxalka ayay ka mid kuwani waxaan aayaddu ay tilmaamaysaa inaanay kala xigtaysan karin dhaxalka oonay kala riixan karin ragga iyo dumarka oo raggu ay leeyihiin aanay kaga riixi karin dhaxalka dumarka aanay kaga riixi karin leanna marka islaam lagu dhaqmayo qofka qawigiina waa daciif qofka daciifkiina waa qawi sidoo abubakar lahaa radia allahu canh wuxuu lahaa wardadow halu go-ine markaan ummaddan islaam ku maamulayo ogaada ka xoogga lihi agtayda waa daciif ka daciifka ana anaa u helinayo agtayda xoog buu leeyahay marka dabeetana ilaahay waxau idhi raggii iyo dumarkii ha ogaadaan qof waliba waalidkiisii dhintay iyo xigtadiisii dhimatay ee uu dhexlayay dhaxalka qayb buu leeyahy ilahay u cayima marka sidaa rag u leeyahy ee nasiibka u leeyahy ayay dumarkiina nasuub nasiib u leeyihi marka waad arkaysaa lirijaal raggii si gaar u ilahay u xusay walinisaa dumarkiina si gaaru xus lirijaali nasiib walinisaai nasiib raggiina qayb buu leeyahy dumarkiina qayb bay leeyahy dhaqanka carbeed wuxuu ahaa in la yidhaahdo waar qof maalinta la isweeraro ee cadow la ishelo aan waxba dhicinayn qof aan hub qaadaynin oo aan gaashaanqaad qaadahayn qof hadii la duulayo aan waxba soo kordhinayn muxuu dhaxal ku helayaa bay odhan jireen marka qaaciidadaa waxaa ku baxaya odaygii weynaa iyo habartii weynayd iyo ciyaalkii iyo dumarkii iyo waxaasoo dhan baa hawada ayaa dhaxalkii meesha ka baxaya intii xoogga waaweyneedo warankii iyo gaashaanka sidatay ayuunbaa meeshii isugu soo haraysa markaasaa si gaarana ah raggiina uxusay dumarkiina mima taraka alwaalidaani walaqrabuun wixii labada waalid ka dhinteen iyo xigtadu raggu qaybbuu ku leeyay wixii labada waalidiyo ay ka dhinteen xigtadu dumarkuna qaybtooday leeyihiin weliba mima qalla minhu aw kafr inta yar iyo inta badanba eeg halkaa nasku wuxuu ka afeef dhiganayaa in dadka qaarkood oo reerka maamulkiisa iyo hawshiisa culayskeeduu ku dhacayaa uu odhan lahaa intani waa in yaro aan ku luuluqanaye wax la qaybiya ma aho oo sii maaragtay badaneh dad isugu soo urureeh anaa tacabkiiyo hawsha igu dhacdaa iska raalli ahaada intii uu odhan yaraysan lahaa ayaa ilaahay uhi kiisa yar iyo kiisa badanba waa dhaxalun qofku hadduu dhinto oo waxa keliyuhu ka tegay waxa weeye alaabtu ku shaqaysanayay iyo dharkiisii alaabtu ku shaqaysanayey iyo dharkiisiibuu ka tegey nijaar buu ahaa maalan alaabtiisiina waa la qaybinayaa waa la qiimaynayaa dharkiisiina waa laqayb la iyo alaabta baaliga halka lagu iibiya laga iibinayaa saasaa lagu qaybinayaa ilahay idankii may noqoto toban laakiin in la idhaahda inaga bixbixiya ma arki karayne habru islaamuhu idhaahdaan ma arki karayna dadkii dharkii hebel uu ka dhintay iyo ciday meelaha ka sii muuqmuuqdee ummaddaa inaga sii siiya inay idhaahdaan maya agoonta taasi shaqada agoonta maaha agoontu wuxooday taabsiiba yaqaanaa wax weydaarin karayaa ma jiro mimaa qalla minhu aw kaura nasiiban mafruudan wuu ku celcelinaya ilaahay arrin kaleu tilmaamaya halkan qur dadku dee waa kala duwan yihiinoo soomaalida waxay dhahaan kitaaba leh wax kuu dhowna waa kaa dheereeya wax ka dheerna wuu kuu soo dhaweeyaa taasi waxay ka turjumaysaa sidaad adugu diinta u qabta maaha waa siday tahay macnaha qofki isagoo isqanciye oo isla dhaxalka waxbaad ku leedahay waa siduu isagu u qabee ayaa marka la dhaxlo waxba waayaya marka wax kuu dhow wuxuu isagu moodaya inuu dhow yahay ayuu kitaabku ka dheereeyey marka hore aan u dhoweynbe waxaad moodaha moodaysa inuu kaa dheer yahayna wuu kuu soo dhoweeyaaba idhahda oo mid meesha iska joogay oo isle dadkan u qaybsanaya un bal adugu sii shaxaa ayuunbaaba loodhanaya dhaxalkaadaa wax ku leh hebeladan meesha marayaa markii la eegay kuma jiraanba markaasuu isna farxayaa oo odhanayaa war wax iga dheeraabuu kitaabku ii soo dhoweeyey marka hore u dhawaayay isagaan garanayn marka taa macnaheedu waxa weeyaan dadkii meesha ka baxay ee dhaxalka aan waxba kulahayn markay maqlaan had iyo jeer dadka caayladee faamligu reer hebel baa xoolahoodii qaybsanaya moodi iyo nool mid kasta ha ahaadeene qaar way ka odeeyayaan qaar way ag joogaan qaar way iska weheshadaan qaar way u jiibiyaan marka nooca agjoogayaasha oo dhan waa in qaxwo la siiyo wax loo qaybiyo <laughs> waatan habeenkii dhawadeeda xalka fiqiga marayna aan kitaabkii xadiiskaa ah. aynu lahayn waa meel uu sharciyeeyey qur-aanku agjoog in wax lagu qaadan karo agjoog waa idaa xadara alqismatadaa qur-aanku marka qaybtii soo xaadiraan ay agjoog noqdaan agjoogayaal dadkii xigtada ahaa ee aan dhaxalka wax ku lahayn wax ka siiya dee siduu kugu soo galay un adige wax tacabiyo hawlahoo kaaga baxay ma jirin qof baa ku tabcay naftu kaga baxday u dhididay cid walba isku seegeen dabeetana isagoo halkaa ku raseeyey ayuu caraabay adigunbaa soo ag fadhiistay markaa balaayo nin meel waayibay meel u samaysaa markaasaad meel heshay adigii dee dadka kale faraha ha ku fiiqfiiqinoo ha ku gacan saydhine wax ka sii wax ka sii oo nicmada ilaahay ku mahadda markaasaa ilahay uhi waidaa xadara alqismata ululqurbaa walyataama waalmasaakiin farsuquuhu minhu wax ka siiya dadka agjoogayaasha ee xigta leh ee agoon leh ee masaakiin leh wax ka siiya hadal wanaagsanna u dhaha balaag waxa la ysu raacinaya hoo iyo hadal wanaagsan dee hebel iyo hebel haddaad tihiin dhaxalkii u arkaysaanoo dee hebeladaa kalea idin xijaaba idinka hor joogsadae waxbaa ku yeelan lahaydeene dee raalli ahaada sharcigaan waxba idinka siinin sharciga ku qanco raalli ahaada intanna dee ku faralaaba aadow salaam qofkii marka qowlkaa wanaagsan iyo gacantaa la isu raaciyo wuu mabsuudaya aayaddan dambe waxay dardaaran si gaara ah ilaha ula hadlaya agoonta laga dhintay qofkii gacanta wax ugu hayay ayaa ilaahay u cabsi gelinaya marka wuxuu leeyahy hebelow haddii caruurtaada marka aad ka dhimata aad ama aad kasii dhimanaysa aad u baqi lahayd ooad u warwari lahayd walaalkaaga agoonta ka dhintayna agoontiisa u warwar ayaa qur-aanku uu leeyahay adigu marka sakaraadka uu ku hayo ama aad eh, naftaada u yaabto waxyaabaad ka warwarta caruurta ayaa ka mida ood u dardaaranta ood tidhaahda hebel sahallay caruurta saa uga warhay eh, dardaarankaas bixisa carruurta adigaad u cabsataa haddaba hebelkan caruurtiisa aad mas-uulka ka tahay isagana agoontiisa u cabso caruurta walaalkaa ka soo qaad carruurtaada kale agoontaas waa agoontaadii oo kale haddii halka ay maanta agoontaasi joogto taadu joogi lahayd un ka soo qaad walyakhsha a cabsadeen buu ilahay ilahay ka cabsadeen alladiina kuwii low tarakuu hadday ka tagaan min khalfihim dabadood duriyatan dicaafa caruur yaryar hadday ifka kaga tagaan khaafuu calayhim u cabsan lahaa caruur yaryar ifka hadday kaga tagaan kuwii u cabsan lahaa ha u cabsadeen kuwan imanka falyataquu llaha walyaquuluu qowlan sadiida ilaahay ka cabsadeenoo hadal toosan ha yidhaahdeenoo iyo xadgudba in aladiina yaakuluuna amwaalahum amwaala alyataama inamaa yaakulu dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran calooshoodunbay ku gurayaan naar kuwa xoolaha agoonta xaqdarre iyo ku cunaya maaha kii mushqaayad u yeeshay maaha eh, wax ka iibsaday maaha kii garu lahaa laakiin waa dulman wasayslabna saciiran aayaddaas markay soo degtay xoolihii agoonta ka wada yaaceen asxaabta ilaahay baa soo dejiyey wain tukhaaliuuhum fa ikhwaanukum haddii wax isku darsataan waa walaalihiine ha ka yaacina wallahu yaclamu lmufsida min almuslix anna waan kala ogahay baa ilahay ul ka wax kharibaya ka wax hagaajinaye ha isugu kiin jireene laakiin ha ku xadgudbina uun aayaddaasa ka dabcisay laakiin markay aayaadkani soo degeen waxay dha nin walba wixiisa koobkiishasaa biyihiisa alaabtiisa ilmaha gooniha lagu sooco marka waxaad ka arkaysaa halkaa daacadnimada iyo sharciga sharcigo raacu qofku ku badbaadaya wallahu aclam